sala allah alay wasalam iyo nebi maxamed qowlkiisii ay yidhaahdeen fi shadaa'id markii arrintu ay ku adkaatay wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allah cala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira alamiina walcaaqibatu lilmuttaqiin alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illah wcala alihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadihi ila ywm اddiin qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii buu baab yahay uu yidhi afa aaminuu ma aamin bay ka noqdeen makr allah ilaahay subxaana wa tacaala makrigiisa falaa yaamanuu kama aamin noqdo oo isuma arko inuu ka badbaadayo makr allah ilaahay makrigiisa ila alqowmu alkhaasiruun qoom khasaaray mooyaane mualifku raximah allahu tacaala siduu leeyahay sulaymaan ale sheekh waxa uu uga jeedaa baabkan inuu inagu baraarujiyo inay waajib tahay in la kulmiyo bayna alkhawfi waalrajaa in ilaahay laga baqdo subxaana wa tacaala ilaahayna subxaana wa tacaala la damco oo raja qofka ay ka hayso naxariistiisa sidaasi awgeed baa aayaddan afa aaminuu makra allah walaa yaamanu makr allahi ila alqowm alkhaasiruun waxaa mualifku uu ku xigsiin doonaa aayadda kale waman yaqnut waman yaqnutu min raxmati illah waman yaqnatu min raxmati llah min raxmati rabbih ila daaluun in markaa qofku uu noqdo mid ilaahay naxariistiisa rajeynaya markaana ilaahay ka baqayaa waa maqaamu alambiyaai waasaalixiin ambiyada iyo saalixiinta iyo sidiiqiintu maqaamka ay gaadheen wey waka ka ilaahay hi ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatah wayakhaafuuna cadaabah ina cadaaba rabbika kana maxduura waxaa ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamay inay sifadoodu tahay inay raadinayaan waxay ilaahay ugu dhowaadaan ilaahay naxariistiisana ay rajeynayaan cadaabkiisana ay ka baqayaan marka faibtigaau wasiilati ilayhi huwa ataqarubu bixubihi wa taacatih uma dakara araja walkhawf wahadii arkaan liimaan saddexdaa arrimood qofka ay ku kulmaan waa qof iimaanku u dhamaystiran inuu ku dadaalayo wixii ilaahay u dhoweynaya islamarkaana ilaahay uu ka baqaayo ilaahay naxariistiisana uu rajeynayo waqaala tacaala inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana ragaba warahaba wakanuu lana khaashiciin khayrkay u degdegi jireen buri ilaahay subxaana watacaala waxaanaen kuwa ilaahay baryo caabuda rajo ay ka qabaan iyo baqa ay ka baqanayaan awgeed wa kaanuu lana khaashiciin natiijadu waxay noqonaysaa intaa ka dhalanaysa alkhushuuc marka maqaamu alambiyaa wasidiiqiina wasaalixiin weeye aljamcu bayna alkhawfi wاlraja saa ogeed ba ibnu lqayim wuxuu ihi alkhawfu min ajali manaazil ariiq waddada ilaahay loo marayo subxaana wa tacaala darajaadkeeda kuwa ugu sarreeya ugu waaweyn bay ka mid tahy wuxuu ihi ibn lqayim raximah allahu tacaala ina alcabda ima an yakuuna mustaqiiman aw maa'ilan can alistiqaama addoonku laba xaalood midkoodun buu ku jiraa inuu waddadii xaqa ahayd uu ku toosan yahay waddada xaqa haddii uu ka leexsan yahay waxa uu ka baqanaya ilaahay inuu ku ciqaabo leexsanaantaas addoonku isagoo markaa waddada xaqa ka leexsan oo mukhaalafaad iyo macaasi samaynaya baqaha ilaahay uu ka baqanaya wuxuu ka dhalanayaa saddex arrimood alamru alawal macrifatuhu biljinaayati wa qubxiha aqoonta uu leeyahay arrintan uu sameeyey inay tahay arrin dembiya isla markaana foolxun taasi waxaa addoonka ay ku beeraysaa ilahay inuu ka baqdo arrinta labaadna waxay tahay tasdiiqu lwaciid an allaha rataba cala almacsiyati cuquubataha rumaysnaantuu rumaysan yahay in ilaahay subxaana watacaala macsiyadan ciqaab uu ka ratibay arrinta saddexaadna anahu laa yaclam anahu yamnac min altawba yuxaalu baynahu wa baynaha ida irtakaba damb bi hadi lumuuri halaata yatimu lahu alkhawf marka mualifka raximah llahu tacaala aayaddan baabka uu ku keenay haddii aynu u noqonno ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi afaaminuu makr allah falaa ya'manu makr allahi ila alqowm alkhaasiruun aayaddu waxa ay ka hadlaysaa asxaabu alqarya dad magaalo degan buu ilaahay subxaanah wa tacaala uu ka warramay afaamina ahlu lqura an yaatiyahum ba'suna bayaatan wahum naa'imuun miyay aamin ka noqdeen dadka magaalooyinka iyo tuulooyinka degani inuu cadaabkaygu u yimaado iyagoo habeennimo iska hurda awaamin ahlu lqura an yaatiyahum ba'sunaa duxan wahum yalcabuun miyay ka aamin noqdeen cadaabkaygu inuu yimaado buu ihi ilaahay goor barqa iyagoo iska ciyaaraya marka ilaahay wuxuu tilmaamaya inay yihiin qole ilaahay u nicmeeyey oo haddaanu ilaahay u nicmayno nabadgeliyo iyo ragad alcaysh nolol waasica aanu ilaahay ugu nicmayn hurdo kumay ladeen hadday noloshu ku adag tahay goorta barqada may ciyaareen waa shaqo tegi lahaayeen laakiin niman meel wax dhigtay oo adduunya dhinac walba ay ka taalla inay ahaayeen buu ilaahay tilmaamaya iyadoo ilaahay sidaa ugu nicmeeyey ayaa haddana macsiyadii ilaahay subxaana watacaala ay samaynayaan oo amarkiisa ay khilaafayaan markaasaa ilahay wuxuu leeyahay faaminuu makr allah falaa yaamanu makr allah ila alqowm alkhaasiruun ma ilaahay makrigiisa ayay ka aamin noqdeen oo iyagoo waxaasoo nicmaa ilaahay uu siiyey haddana ilaahay ay caasiyayaan ilaahay inaanu ciqaab ahayn fi dunya waalaakhira miyay u malaynayaan haddii sidaa ay yihiin ilaahay subxaana wa tacaala makrigiisa waxaa ka aamin noqdo uun qowm khasaaray marka mualifku raximah allahu tacaala maqsuudka tarjamada uu ka leeyahy waxay tahay addoonka inay waajib ku tahay in noqdo khaa'ifan min allahi raajiyan lahu mid ilaahay ka baqanaaya ilaahay naxariistiisana rajaynaya oo addoonku markuu eego dembiyadiisa iyo ilaahay cadaaladiisa iyo ciqaabkiisa daran khashiya rabbahu wakhaafa taasi waxay ku beeraysaa ilahay inuu ka baqdo hadduu eego ilaahay fadligiisa guud iyo kiisa gaarka iyo cafiskiisa shaamilka iyo naxariistiisa ballaadhan taasina raja ayay ku beeraysaa haddii ilaahay subxaana tacaala taaca iyo khayr iyo wanaag uu waafajiyo waxaa rajo uu ka qabaa inuu ilaahay ka aqbalo u dhammaystiro waxaana uu ka baqanayaa in ilaahay subxaana watacaala uu ka aqbali waayo gaabin uu sameeye awgeed haddii macsiyo lagu imtixaamo waxa uu rajaynayaa inuu ilaahay towbadda waafajiyo uu ka aqbalo waxaanu ka baqanayaa in ilaahay subxaana watacaala macsiyadaasi uu ku ciqaabo haddii ilaahay nicam uu siiyo diineed iyo mid adduunyaba waxa uu rajaynayaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala nicamkaasi u joogteeyo oo uu waafajiyo inuu ilaahay uga mahadnaqo waxaanu ka baqanayaa nicamkaasi inay ka go-aan macaasidiisa iyo khaladaadkiisa awgeed iyo inuu ku qumi waayo mahadnaqii waajibka ku ahaa wa kadalika waxa weeyaan addoonku fii kulli xaala oo soo marta waa inuu noqdo bayna alkhawfi waalrajaa addoonkana waxaa looga baqanayaa min khuluqayni radiilayn suu alimaamu sacdi raximah raximahullah laba dhaqanoo ama laba akhlaaqoodoo aada u liita takooda koodayta an yastawliya calayhi alkhawf xataa yaqnata min raxmat illahi wa rawxi inuu baquhu uu ka xoog roonaado oo uu saydareeyo ilaa uu gaadho heer ilaahay naxariistiisa iyo farajkiisaba uu ka quusto taa addoonka waa looga baqaya waxaa kaloo addoonka looga baqaya an yatajaara bihi araja xataa ya'mana makr allahi wa cuquubatah in rajadu ay la xawaarayso ay la tagto ilaahay naxariistiisa uu ka qabaa oo ay gaadhsiiso heer ilaahay ciqaabkiisa aanu kaba baqinba addoonku marka hadduu xaaladdaasi uu gaadho waxa uu noqonayaa mid dayacay waajibkii alkhowf waalraja ahayd in la kulmiyo alkhawfu wاlrajaana waa min akbari usuuli الtawxiid wa waajibaati aliimaan tawxiidka usuushiisa kuwa u waaweyn iyo waajibaadka iimaanka ayaa ay ka mid yihiin asbaabbaa haddaba keensata addoonku ilaahay naxariistiisa inuu ka quusto waa laba sababood sababta kowaad waxay tahay addoonku inuu yahay mid naftiisa ku gabood oo maxaarimta ku dhiiraday oo macaasida waxa la yidhaahdo dhinac walba u dhex qaaday ilaa uu gaadho heer uu isii lagu dhaafi maayoba oo ilaahi subxaana wa tacaala ku naxariisan maayo oo macaasida iyo mukhaalafaadka akhlaaq iyo dhaqan laazim oo ah ay noqdeen wa hada gaayatu maa yuriiduhu ashayطaanu min alcabdi taasina waa taa shaydaanku addoonka uu ka doonaayo addoonkuna hadduu xadkaasi ka gaadho quusasho oo arrinkiisuu noqdo nin qoyani biyo iskama dhowro khayr loo rajayn maayo ilaa ilaahay inuu waafajiyo mooyaane tawba nasuuxa iyo iqlaac qawiya si adag dembiga inuu uga goo maadaama shaydaanku xaaladdaa dadka uga faa'iidaysto ilaahay waa ka yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah waayo alisraaf cala nafsi bilmacaasi waljara'im walmukhaalafaat waa xaalad shaydaanku qofka uga faa'iidaysanayo oo uu ku ridaayay quusasho si xumaantaa uu sii wadaan uga toobadkeenin oo usii kordhiyo arrinta labaadna waxay tahay quusashada keentaa in addoonku baqaha ilaahay uu ka baqanaya aada uu xoogaysto laakiin taasi ay raacdo inaanu cilmi badan u lahayn ilaahay subxaana wa tacaala bima lilaahi min waasici alraxmati waalmakfira ilaahay naxariistiisa iyo dembi dhaafkiisa ballaadhan buu jahli kaga sugan yihi baqadaranina waa hayaa marka haddii qofka labadaasi ay isu galaan baqadaran iyo jahli uu kaga sugan yahay ilaahay naxariistiisa iyo dembi dhaafkiisa oo lijahlihi uu u maleeyo ilaahay inaanu uba dhaafahay inaanu u naxariisanayn walow haba toobad keenabe taasina addoonka quusasha ayaa ay ku riddaa waxaa la yidhaahdo alamnu min makri illaah inuu qofku ilaahay makrigiisa iyo shirqoolkiisa aamin uu ka noqdo ilaahay uu kaba baqan waana iyaduna laba sababood bay leedahay sababta kood waa icraad alcabdi can iddiin wagaflatihi can macrifati rabbi wamaa lahu min alxuquuq addoonku hadduu diinta ilaahay ka jeesto oo uu moogan yahay oo ilaahay aanu aqoon u lahayn iyo xuquuqda ilaahay oo uu fududaysto oo noqdo mid waxa weeyaan muqasir can ilwaajibaat munhamikan fi lmuxaramaat waajibaadii ka gaabinaya muxaramaadkiina ku maman ilaa uu gaadho heer baqihii ilaahay uu ka baqanayay qalbigiisa uu ka baaba'ay oo uu gaadho heer qalbigiisa iimaanba aanu ku hadhin lianna alimaana yaxmil cala alkhawfi min allahi subxaana wa tacaala taasi addoonka waxay ku ridaa inuu isdhigto oo ilaahay iyo ciqaabkiisaba wiilaabo arrinta labaad ee addoonku inuu isdhigto keensataana waxay tahay oo ilaahay cadaabkiisa uu yidha isidhaha kugu dhici maayo inuu yahay caabidan jaahilan mucjaban binafsi qof caabida laakiin jaahila oo naftiisu ay la weynaato ay dagtay heer buu markaasi uu gaadhayaa camalkiisu uu la weynaado khawfkii qalbigiisa uu ka suulo oo uu isu arko inuu ilaahay agtiisa ka gaadhay dara darajo aan isaga laba ciqaab ahayn in januun la geeye mooyaane waad tidhaahdaan darajatulyaqiin buu hebel gaadhayo waxaa laga dhaafay isaga salaadii iyo soomkii iyo cibaadaadkii iyo waajibaadkiiba waa laga dhaafay bimacanaa alamnu min makri illaahi buu hadda ku jiraa isma oge isagoo waajibaadkii ka tegay buu haddana weli ilaahay isu haysta isagu jannada albaabadeeda loo sii ballaqayo loo sii furayo naarna iyo cadho ilaahayna weligii baanay sarkahayn waa caabid jaahila ayuu shaydaanku uga faa'idaystay cibaadada jahliga ku dhisan oo yihi adigu waxaad gaadhay darajo sare waxa weeyaan makriga ilaahay adigu aamin baad ka tahay adiga kugu dhici maayo shaqo iskuma lihidin ayaa shaydaanku uu ku odhanaya marka aayadda qur-aankii waxayna tusisay ilahay in laga baqdaa inay waajib tahay ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa iyo makrigiisana laga digtoonaado inuu qofku is yidhaahdo ilaahay makrigiisa kugu dhici maayana waa inay tahay arrin xaaraana ayaa aayaddu ina tusinaysa bal arrinta noocaasi siduu leeyahy qarcaawi xayثu dalat ilaayatu calى taxriimi اlamni min makri illah liana dalika ystalzim tanqiisa kamaal illahi اlmuطlq wadalika munaafin likamaali tawxiid aayaddu waxay tusisay alamnu min makri illahi inuu yahay xaaraan leannahu qofku makriga ilaahay hadduu ka aamin noqdo waxaa ka dhalanaysa ilaahay kamaalkiisa iyo dhamaystira ilaahay qudradiisu meel kaga dhacay waa qof is yidhi ilaahay awood uma laha adiga inuu ku ciqaabo shakina kuma jira taasi tawxiidka inay ka hor imanayso tawxiidka meel ka dhac ay ku tahay waxaa hadda aynu ka qaadanaynaa isbaatu sifati almakri lilahi biman yamkuru billah oo sifaatka culimmadu ku tilmaamaan sifaat almuqaabala makriga waxaa la yidhahdaa atawasul ila liqaac bilkhasm min xaysu laa yashcur waa qofkii aada ishayseen si aanu dareensanayn ama aanu iska ogeyn inaad wuxu gaadhsiiso marka hadduu yahay fii maxalli hadduu meeshiisa dhacay oo qofkaasi waxa aad gaadhsiisay uu mutaystay waa sifo wanaagsan haddii aanu mutaysanna khiyaana ayay noqonaysaa waa sifa waxa weyaan madmuuma haddii mar dagaal uu idinka dhaxeeyo oo dabeetana waxa weeyaan aada la eegato xaaladuu qafladaysan yahay haadi waa sifatu maxmuuda weeye haddii saa iyadoo dagaal baanu idinka dhaxayn ood is-aaminsan tihiin inaad ku qabqabato isagooon isogeyn taasi iyadu ma aha makriya khiyaana ayaa la idhaahdaa ilaahayna khiyaanada naftiisa waa u diido waa kaafi makrigana ilaahay waa isu sugay laakiin sifatulmakriga ilaahay subxaana watacaala uu isu sugay ma aha sifa cala aliطlaaq ilaahay loogu sugayo waa min sifaati almuqaabala oo ilaahay wuxuu makriyaa uun ciddii makrisa wamakaruu wamakara allah wallahu khayru lmaakiriin walaa yaxiiqu lmakru sayu ila biahli ilaahay waxa uu makriyaa cidda iska ilowda yana makrigiisa afa aaminuu makr allah falaa yaamanu makr allah ila alqowm alkhasiruun saasi awgeed ilahay maakir laguma odhan karo ama lama odhan karo cala aliطlaaq ilahay sifaatkiisa sifat lmakri baa kamida waa in qeyd la raaciyo waa sifaatka culimadu ay idhaahdaan asifaat thubuutiyatu biqaydin sifaatka ilahay loo sugayo iyadoo qeyd la raacinayo dabar waxaa la odhanayaa in allaha yamkur laakin yuu makriyaa ilaahay bilmaakiriin bilkhaafiliin bilmukhaalifiin bilcusaad saas waa in la yidhaahdo wey ilaahay subxaana wa tacaala makrigiisana ahlulcilmigu waxay idhahdaan waa inuu qabto u cadaabo wamakru llahi istidraaju iyaahum mima ancama calayhim fii dunyaahum siduu leeyahy albagawi waa inuu ilaahay u seeto dheereeyo addoonkii oo macsiyada samaynaya oo haddana nicmadii ilahay uu iska jaqaayo hada min makri ilaahay makrigiisa ayaa taasi ay ka mid tahay marka aayaddana waxay naga baqagelisay inaynu ilaahay makrigiisa aamin aynu ka noqonno qofku uu isku aleeyo iimaankiisa ama taacadiisa iyo waxyaabaha khayrka ah ee waxa weeyaan uu samaynayo wa qowluhu ilaahay u yihi waman yaa waman keebaa yaqnatu ka quusta min raxmati rabbih naxariista rabbigii ila adaalluuna kuwa waddada xaqaa ka lumay mooyaane marka alqunuut waxaa la yidhaahdaa waa shiddat اlya's waa quusashada daran weeyi marka alqunuut min raxmat illaahi dembi weyn inuu yahay ayay aayaddu tilmaamaysa oo kamaalu tawxiid ka hor imanaaya tawxiidka dhamaystirankiisi sida almakru alamnu min makr illaahiba dembi weyn oo tawxiidka wax u dhibaaya uu yahay marka hadda waxay tusinaysaa inay xaaraan tahay qofku ilaahay naxariistiisa inuu ka quusto waayo waxa uu noqonayaa qof ilaahay meel kaga dhacay oo ilaahay subxaana watacaala bakhayltinimo ku sifeeyey qofka yidhi aniga ilaahay iba naxariisan maayaba ama ka dhigay naxariista ilaahay mid kooban oo khalqiga waxa weeyaan aan wada gaari karin sidaasi ayaa u noqonaya marka ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan qur-aanka waxa uu kaga waramayay nabiy llaahi ibraahim calayhi afdal asalaati waatasliim oo markii isagoo oday weyne malaa'igtu ay u bushaareeyeen oo ay ugu bushaareeyeen inan ayaa hadalkan u yihi waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaalluun iyadoo aan ahay nin weyn oo wakhtigii lagu dhali jirayba aan dhaafay haddana naxariista rabbigiika ka quusanaya waa kuma waa mid lunsanuna waddada xaqaa garab marsan ayaa ilaahay subxaana tacaala naxariistiisa ka quusanaya ama xadiidka odhanaya alfaajiru araaji liraxmat illahi aqrab minha min alcaabid alqaanit qofka faajirka ilaahay naxariistiisa rajaynaya ayaa naxariista ilaahay uga dhow ka caabidkaa ee naxariista ilaahay ka quustay xadiidkaas waa xadiid waxa weeyaan daciifa weeye laakiin macnihiisu waxaad moodaa inuu qariib yahay oo ka naxariista ilaahay rajeynaya ka naxariista ilaahay ka quustay naxariista ilaahay waxa u dhow ka rajeynaya rajada markaa khoofka mamduuxa khaalid waa maxay khoofka la amaanay maxay qofka ku xambaara ama maxay ka celiya wkhawf اlmamduux almaxmuud huwa aladi aye yaxjuzu اlcabd can maxaarim illah rajada mamduuxiina yuusuf alraja almamduux eh? الممدوح إيه؟ الطمع رجاء بطفصل الرجاء الممدوح سفده إذا ربا متى يكون الرجاء ممدوحا نعم إذا الطمع مع الطلب وي shayga in dama damacuu kaaga jiro oo ad raadinaysana kaman rajaa raxmat allah wa talabahaa farajaahu eesh mamduux marka ilaahay subxaana watacaala markuu uhi waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaaluun dalaal baa lagu xukumay kuwa ilaahay naxariistiisa ka quusta waayo addoonku ilaahay naxariistiisa inuu ka quusta waxay ka dhalanaysaa inuu jaahil ka yahay inuu ilaahay xaalkiisa u og yahay iyo ilaahay inuu yahay deeqsi oo rabbi subxaana watacaala bakhayltinimada uu ka fog yahay iyo ilaahay awood inuu u leeyahay inuu xaalkiisa bedelo waxa weeyaan uu hagaajiyo marka aladiina laa cilma lahum birabbihim wakamaal iqtidaarih wa kasrati juhudih kuwaasi ayuunbaa ilahay naxariista ka quustay kuwaan cilmi iyo aqoon aan u lahayn ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisa dhammayska tiran iyo deeqsinimadiisa iyo cilmiga uu og yahay rabbi subxaana wa tacaala xaalka addoomihiisa dhammaantoodba وعn iبن cabاsi ana rasuula الlahi slى الlahu عalيه wasalam suئila waa la weydiiyey can ilkabaa'iri dembiyada waaweyn faqaala wuxuu uhi ashirku biاllah waa in ilaahay loo shariik yeelo oo sarfu maxdi xaqi illahi ilaa gayri xaqii ilaahay uu lahaa ee u gaarka ahaa ee cid kale loo leexiyey walyaasu iyo in laga quusto min rawxi illah ilaahay subxaana watacaala farajkiisa walamnu iyo addoonku inuu ka aamin noqdo min makri illah ilaahay makrigiisa iyo shirqoolkiisa markaa xadiidku wuxuu tusinaya inay waajib tahay in la jamciyo la kulmiyo bayna alraja waalkhawf raje ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa laga qabo iyo baqa ilaahay laga baqayo subxaana wa tacaala oo labadaasi markuu addoonku kulmiyo faqad asbata lilaahi alkamaal almutlaq ilaahay subxaana wa tacaala waxaad ka baqatay oo aada rajaysay markaad marka hore garatay ilaahay xaalkaaga inuu og yahay oo awood uu kuu leeyahay oo ilaahay ciqaabkiisa uu shadiid yahay oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu yahay mid wax cafiya oo naxariista oo addoomihiisa waxa weeyaan ugu deeqa khayr iyo wanaag marka ilaahay sifaad wanaagsan oo badan inaad ku sifaysay bay noqonaysaa haddii labadaasi aad kulmiso bayna alkhawfi waalraja oo miman xaqaqa altawxiid ayaad ka mid noqonaysa waa xadiidka aynu ka qaadana dunuubtu inay u qaybsanto kabaa'ir iyo sakaa'ir kabaa'irtana waxaa sheikhulislaam ibnu taymiya xad uu uga dhigay dembi kastoo ciqaab laga ratibay ciqaab gaar ah oo adduunyada qofka la marinaayo sida xuduud oo kale ama aakhiro loo ballan qaaday wa kadalika dembi kasta oo qofka waxa weeyaan lagu nacdalay qofka sameeye la nacdalay ama ilaahay inuu cadhooday la sheegay ama faacilkiisiiyo ka sameeye beri uu ka noqday rasuulku ama iimaankiiba laga anfiyey ama sifaadkii gaalada lagu sifeeyey iyo munaafiqiinta markaa kabaa'irtu waa fara badantoo saddexdan oo qura ma aha waa ka ibnu cabbaas yidhi toddoba inay noqoto toddoba boqol inay noqoto ayay uga dhowday laakiin toddobadan si gaara wuxuu ugu sheegay rasuulku saddexdan wuxuu rasuulku si gaara ugu sheegay anna munaasabada markaasi taagnayd iyo cidda su-aasha weydiinaysay ayaa keensatay inay jawaabtiisu intan ay ku gaabnaato oo qofka waxa weeye rasuulku uu la hadlayey sala allahu caleyh wasalam kabaa'irta uu uga baqday ayaa ahaa waxa weeyaan saddexda xadiidkan lagu xusay amaba se lagu sheegay xadiidkuna waxa weeyaan waa xadiid xasana faqad xasanahu alciraaqi fi takhriij alaxyaa wakadalika xasanahu alcalaamatu alalbani fi saxiix aljaamic afar kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo toddobaatan xadiidka lambarkiisuu yahay wey marka alyaasu min rawxi la wa qaطcu الraja wاlamal min allah qofku rajadii iyo amalkii ilahay xaggiisa uu ka qabay inuu jaro waana arrin xaaraana walaa tayasu min rawxi illah inahu laa yayasu min rawxi illahi ila alqowm alkafiruun taxaawina waa ka yidhaahda fi caqiidatihi alamnu walya'su yanqulaani can diin alislaam labadaa iska ilaali haddaad isdhigato oo ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabkiisa aad ka aamin noqoto iyo haddaad naxariistiisa ka quusato labadaasi qofka diinta way ka raraan meel xun bay kula dambeeyaan kufri iyo gaalnimo ayay qofka ay kula dambeeyaan wa can ibni mascuudin qaala wuxuu ihi akbaru lkabaa'iri kabaa'irta waxaa u weyn alishraaku billah ilahay in loo shariik yeelo xaqii ilaahay uu lahaa cid kale loo leexiyo walamnu min makri illaah ilaahay makrigiisa in laga aamin noqdo qof isagoo macaasidii samaynaya haddana baqaba aanu ku jirinba waalqunuutu iyo in laga quusto min raxmat illaah ilaahay naxariistiisa walya'su min rawxi illaah iyo ilaahay farajkiisa in laga quusto marka maxaa ay ku kala duwan yihiin alqunuud iyo alyas culimada qaarkood waxay yidhaahdaan qunuudku waa ashaddu lya'si weeye waa yasiga ka ugu daran oo waxay idhaahdaan yasiga iyo qunuudka qunuudka ayaa daran taasina daahir lqur'aan waa khilaafsanta ilaahay subxaana watacaala kuwa qunuudka ku sifaysan waxa uu ku sifeeyey daaluun iny waman yaqnaطu min raxmati rabbihi ila daaluun kuwa yasiga ku sifaysanna ilaahay kufri buu ku sifeeyey walaa tayasu min rawxi illaah inahu laa yaأsu min rawxi illahi ila alqowm alkafiruun marka daahir qur'an wuxuu tusinaya yasigu inuu yahay ashad min alqunuud sheekh ibnu cuthaymiinna wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala qunuudku waa an yastabcida raxmat allah wayastabcida xusuula almaluub haddii labada la kulmiyo qunuudka waxaa looga jeedaa addoonku inuu wax fog u arko inuu ilaahay naxariistiisa helo oo wixii uu doonaya uu jeclaa inuu ka quusto ayaa qunuudkuu noqonaya yasiguna wuxuu noqonaya yastabcida zawaal almakruuh dhibaatada haysata ama dembi ha noqoto ama dhib kaloo adduunyabe inuu ilaahay ka suuliyo inuu ka quusto marka qunuudku wuxuu noqonayaa istibcaad xusuuli lmaluub ya wuxuu noqonaya istibcaad zawaal almakruuh aarka markaa ibnu mascuudna ah, cabdurazaq baa wariyey rawaha cabdurazaq kadalika ibnu jariir ayaa wariyey sheekh sulaymaan ala sheekhna wuxuu yihi hada alasr rawahu ibnu jariir biasaniidi صixaaxin can ibni mascuud ibnu kasiirna wuxu uhi wahuwa صaxiixu ilayhi bila shakin waa asar ka sugnaaday ibnu mascuud rawahu طabarani ayضa wa qala alhaysamiyu fi majmac الzawaid isnaaduhu صaxiix marka waa asar haabita wey waxaanu tusinaya wixii axaadiistii hore ayna tusisay qofku haddii uu taxqiijiyo waxa weeyaan alkhawf wاlraja inuu yahay qof taxqiijiyey kamaal atawxiid tawxiidkii dhamayska tirnaa waxaana halkan la xidhiidhiyey shirkiga iyo alamnu min makr illah iyo alqunuut min raxmat illah oo lagu sheegay inay yihiin akbaru lkabaa'ir waa xadiidka aynu ka qaadanaa asarka aynu ka qaadanaynaa ah kabaa'irta lafteedu inay sii kala waaweyn tahay waxa weeyaan ay kala daran tahay baynu ka qaadanayna qaala fiihi masaa'il alula tafsiru aayati alcaraaf aayadda suurat alcaraaf ku jirta tafsiirkeeda athaaniyatu tafsiru aayati alxijr athaalidatu shiddat lwaciid waciidkii darnaantiisa fii man kii kusoo soo arooray amina makr allah ilaahay makrigiisa ka aamin noqday oo ah ilaahay subxaana watacaala uu yidhi nacam afa aaminuu makr allah falaa yaaminu makr allah ila alqowm alkhaasiruun shiddat lwaciid waciidka adee ku soo arooray fi lqunuut ilaahay naxariistiisa in laga quusto sida aayadda iyo labada xadiis ba ayna tusiyeen baabun min aliimaani iimaankii waxaa ka mida billaahi ilaahay la rumeeyo asabru in lagu sabro calaa aqdaar illaah ilaahay qadaradiisa waxa ilaahay uu qadaray subxaana wa tacaala sabirka waxaa la dhaha sida ahlucilmigu ay tilmaameen waa qaybsamaa wuxuu leeyahy sabr calى طaacati الlah sila yihi wamur ahlaka bisalaati wاstabir calayha wsabr calى طaacati اllahi wey wsabr can macsiyati ilaahay macsiyadiisa in laga sabro waata nebi yuusuf ilaahay weydiisa wailaa tasrif canii kaydahuna asbu ilayhina waakun min aljaahiliin haddaanad ilaahu isabirsiin oo dumarkaasi waxay la doonayaan aanad iga leexin xaggoodaan u iilan doonaa jaahiliintana waan ka mid noqon sabirka qeybtida saddexaadna waa asabru liaqdaari illaahi almu'lima in loo sabro oo loo adkaysto qadarada ilaahay ee uu xanuujiya waata ilahay uhi fasbir lixukmi rabbik lanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuc wanaqsi min alamwaali waalanfusi walhamaraat wabashir isaabiriin kuwa ku sabraaya masaa'ibta noocaasi ee naqsu alamwaali waalanfus walhamaraat u bushaareye bu uhi ilahi subxana wa tacala markaa sawirku isagoo qaybahaa leh wuxuu mualifku raximah allahu tacaala uu uga soo qaatay qayb qura oo ah ile labada kaleba iimaankay ka mid yihiin asabru calaa taacati illahi asabru can macsiyati illahi muxuu yidhi min aliimaani billahi asabru calaa aqdaar illah waxa uu yihi labada sabiro kale waa waadix iyagu waa iska cad yihiin qofku inuu taacadii ku sabro iyo inuu macsiyadii uu ka sabro oo waa daahir likuli axad anahuma min aliimaan bal huma asaasu wa farcu inay iimaanka ka mid yihiin bal iimaanka aasaaskiisi inay yihiin qof waliba waa garanaya oo iimaanku dhammaantiiba waa sabir weeye aliimaanu kuluhu sabrun laakiin waxa weeyaan alsabru cala aqdaar illahi almu'lima inuu iimaanka ka mid yahay dadka badankoodu garan maayaan aada iyo aad baa loogu baahan yahay in la garto oo sidee buu iimaanka uga mid yahay wuxuu iimaanka uga mid yahay addoonku markuu ogaado musiibadani inay xagga ilaahay ay ka timi ilaahayna subxaana wa tacaalaa xikmad keensatay daraaddeed uu u qadaray ilaahayna ka addoonka u nicmeeyey inuu yahay oo musiibada lafteedu nicam gaara ay wadato ilaahay qadarkii qadarkiisa ayuu ku raalli noqonaya amarka ilaahayna ka hor iman maayo dhibaatadaana waa ku sabrayaa taqaruban ila allah warajaan lisawaabi khawfan min ciqaabi waاkhtinaaman liafdali اlakhlaaq taasina waxay keensanaysaa طumaaniinat اlqalb wa hubuutuh cala aliimaani waاtawxiid marka baabkani kitaabu tawxiid munaasabada uu la leeyahay waxay tahay qofku haddii qadarka uu sabri waayo oo iska dhigo mid qadarka u cadhaysan hada yunaafi tawxiida waliimaan taasi tawxiidka iyo iimaanka mid ka hor imanaysa weeye shaki la-aan waxaa la idhaha markaas sabirka ahlucilmigu waxay ku tacriifiyeen luqahaan iyo alxabs xidhitaanka ama waxa weeyaan sharci ahaan waa xabsu annafsi calaa taacati illah wa xabsuha can macsiyati illah wa xabsu lisaani can tasakhut cinda aqdaari illahi lmulima nafta in lagu xabiso o lagu xidho ilaahay daacadiisa lagu dul xidho ilaahay macsiyadiisana laga xidho carabka iyo xubnahana laga xidho wax kastoo tusinaya qofkani qadarka ilaahay inuu ka cadhaysan yahay oo aanuu markaa ilaahay qadarkiisa aanu u sabirsanayn nacam sabirku markaa wuxuu leeyahay manzilo aada iyo aada u sarraysa waa ka yihi imaamu axmed raximah اllah dakara allahu sabra fii tisciina mawdican ay min alqur'aani alkariim ilaahay sabirka wuxuu ku sheegay sagaashan meelood oo qur-aanka ka mida ah. sabirka la ammaanayana waa sabirka macnaha ballaarhan wata ee taacaadka o dham ay soo hosgelayaan macsiyo o dhan in laga taga ay soo hosgelayso aqdaarta in loo adkaysta ay soo hosgelayso walihaada baa rasuulku wuxuu yihi isagoo sabirka macnihiisa ballaarhan darajadiisa muujinaya maa ucطiya axadu caطaءa khayra wa awsaca min asabr qof lama siin wax la siiyo oo ka wanaagsan kana ballaadhan sabirka calى aqdaar illah aqdaarta laba macno ayaa loo isticmaalaa xukumka ilaahay ilahay uu xukumay shaygaasi inuu dhaco iyo maqduurka oo ah shaygii dhacay laftiis ee xukumka ilaahay ka ratimay marka xukumka ilaahay in lagu sabro maaha in lagu raali noqdaa waajiba oo hadduu qofku ilaahay xukunkiisa uu cadhoodo ia ilaahay muxuu sidaa u qadaray gaarigaygu inuu ama gurigaygu hada yakunu kufran waa ictiraad calaa axkaami illahi subxaana watacala alqadariya alkowniya laakiin maqduurka shayga xukunka ilaahay ka ratibmay ee waxa dhacaya wuxuu u qaybsamayaa saddex qaybood inuu yahay shay daaca ah dee ilahay wuxuu xukumay salaada inaynu tukaniyo inaynu soonno kaa in lagu sabro lagu raali noqdo ayaa waajib iyo shay macsiya kaana in lagu sabro iyo in lagu raali noqdo waa xaaraan iyo shay waxa weeyaana shay qofka bani aadam ka xanuujinaya sida musiibat lmowt beertii oo ka xumaatay gurigii oo ka gubtay gaadhigiisi oo qalimay taa in lagu sabro ayaa waajiba oo ilaahay qadarkiisa aanu qofku u cadhoon laakiin qofku inuu ku raalli noqdaa inuu ku raali noqdaa manaa waajib kuma aha bal waa mustaxab sida imaamu axmed raximah allahu tacala wahuwa qowlu shaykh lislaam ibnu taymiya raximahu allahu tacaala waxaad markaa isweydiin kartaa muxuu yahay farqiga udhaxeeya alsabr iyo alrida ilabanan ihi sabirku waa waajib qadarkii ku xanuujiya inaad u sabirta waa waajib laakiin inaad raalli aada ku noqotaa waxa weeyaan waajib ma aha marka labadu waa kala duwan yihin bay yidhahdeen ahlucilmigu raxmat ullaahi calayh oo maxay ku kala duwan yihiin alridaa macnaheedu waxa weeye inaanad jeclaysan oo aanad ka shaqaynba xaaladdu inay isbedesho marka maqduurkii ku xanuujiyey macnaheedu waad ku raalli noqotay weyi oo tusaale ahaan xanuun markuu kugu dhaco aanad isdawaynba oo xanuunkaasi inuu kaa tagiyo in kale isugu kaa mid ay noqoto faqad radayta aw radiita biqadari illah laakiin sabirku taa waa ka duwan yihi oo adigoo jecel qadarkan ku xanuujiyay inuu kaa suulo tusaalaan xanuunkan aad ka bogsato oo dawooyinkii qaadanaaya ayaad haddana ilaahay xukunkiisii raalli aad ku tahay oo aanad ka cadhaysnayn markaa sidaas ayay u kala duwan yihiin asabru iyo alridaa marka asabru cala alaqdaar almu'lima waa waajib alridaa biha in lagu raali noqdaana waajib ma aha ee waa sunna weeye wa qowlu illahi tacaala buu baab ilah uhi waman yu'min ka rumeeyo billahi ilaah yahdi qalba ilahay qalbigiisu hanuunin doonaa aayadda awalkeedu muxuu ahaa ma asaaba min musiibati ila biidni illah waman yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikuli shayin calim wax allaala waxaa musiibo dadka ku dhacaya ilahay idankiisa iyo qadarkiisa ayay ku dhaceen haddaba musiibadu qofka marka ay ku dhacdo ka ilaahay rumeeya walmaqsuudu biliimaani waa maxay halkan qofka qadarkaa ilaahay ee musiibadaa u sabra oo sabirkii loo sabraayey qadarkaasi uu xanuujinaya ayaa iimaan lagu magacaaba liannahu waa min lawaasimi aliimaan waxyaabaha iimaanka ka dhasha ayuu ka mid yahay ilaahay qalbigiisa ayuu hanuunin doonaa oo ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku arsaaqi doonaa iimaan iyo garasho xaqa uu garto iyo raalli uu ku raali noqdo ilaahay subxaana watacaala qadarkiisa iyo hadal wanaagsan inuu ku hadlo uha ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun iyo inuu waxa weeyaan u raaco sunnada ayuu ilaahay ku arsaaqi doonaa marka ayaddu baabka ayaa si cad ay waxa weeyaan shaahid ugu tahay oo iimaanka waxaa ka mid a ah, asabru calaa aqdaar illaah aayaddu masaladaasi ayaa daliilay u tahay oo waxaynu ka qaadanaynaa asabru calaa aqdaar illah inuu iimaan yahay waxaynu ka qaadanayna aladii yahdi lquluub wayudiluha inuu yahay ilaahay ka hanuunka quluubta iyo lumitaankeedaba haya waa ilaahay weye subxana watacala ilaahay ciddu lumiyo cadaaladiisa iyo xikmaddiisa ayaa keensatay cidduu hanuuniyana xikmaddiisaa keensatay iyo fadligiisa iyo naxariistiisa subxaanahu wa tacaala waxaa laga qaadanaya asabru calaa aqdaar illah inuu ka mid yahay min asbaabi altawfiiq walhidaaya asbaabta lagu helo hanuunka lagu helo iyo ilaahay subxaana wa tacaala sida wanaagsan inuu ku waafajiyo oo siduu leeyahy jaar llah waistafaadu min hadihi alaaya ana aلصbr calى اlmuصibaةi sababun lhidayaة اlqulub wa طumaninatiha wa anaha min hawaabi الصaabiriin aayadda waxaa laga faa'iidsanayaa sabirka musiibada lagu sabraa inuu sabab u yahay qofka qalbigiisa ilaahay inuu hanuuniyo oo qalbigiisu mid xasiloon uu noqdo xasiloonida iyo hidaayadaasina waxay ka mid tahay abaalmarinta ilaahay uu siiyo kuwa saabiriinta kuwa waxa weeyaan sabra qaala calqamatu wuxuu yihi calqama ibnu qays ibnu cabdillaahi nakhaci alkufi rasuulkoo nool ayuu dhashay laakiin rasuulka sala allahu alay wasalam lama kulmin abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali iyo sacad iyo ibnu mascuud iyo caaisha inta wax buu ka wariyay waa min kibaari الtaabiciin wa ajilaa'ihim wa culamaa'ihim wa hiqaatihim huwa arajulu ninka aayaddan ay ka hadlayso huwa isagu arajulu ninki weeye tusiibu lmusiiba musiibadu ay ku dhacaysay fa yaclamu garanaayo annaha min cindi illah ilahay xaggiisa inay ka timi macna ilaahay uu qadaray oo fa yardaa ilaahay xukumkiisa raalli ku noqonaayey oo wuxuu raalli ku noqonaya ilahay xukumkiisa imaha musiibada lafteeda oo wa wayusallim ilaahay qadarkiisa u hogaansamaayey oo sii daynaayo macanaa muran aan ka horkeenahayn sida marka aayaddu ay tilmaamayso waxaa kaloo aayaddu ay tilmaamayso ana min hawaabi alxasana alxasanatu bacdaha qofku wanaag markuu sameeyo wanaaggana sabirka ayaa ka mid eh ilaahay wuxuu kaga abaalmariya wanaag kale inuu waafajiyo waman yu'min biاllahi yahdi qalbah bale asabru cala aqdaar illah waa xasana qofku markuu la yimaado ilahay muxuu ku abaalmarinayaa xasano kaloo ah yahdi qalbahu walxasanatu tajuru ukhtaha wa tadcuu ilayha xasanadu xasano kale u yeedhanaysa wa fiiha isbaatu lqadari ayضa ayadda waxaa ku sugan qadarka in la sugo wa fii صaxiixi muslimi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala wuxuu yihi isnataani laba arrimood oo fi nnaasi dadka dhexooda ku sugani humaa labadaasi bihim dadka markaayeen bihim taasi ba'daasi waxaa la odhan karaa waa bimacnaa min humaa labadaa khisladood bihim ay minhum dadka iyagoo xaggooda ka ahaaday kufrun weeye ama waxaa la odhan karaa ba'du waa bimacnaa fi humaa labada arrimood fiihim iyagoo dadka ku dhexdooda ku sugan dadka laga dhexelaayo kufrun weeye aacnu weeyaan ta koowaad in qofka lagu duro fi nasab abtirsiintiisa oo cidda uu ka dhashay daraaddeed qofka loo caayo ama loo dhaleeceeyo ama qofka nasabkiisii thaabitkaa ee sugnaa in wax laga sheego ladhaa aabbaha kumuu dhalin ba ama ninkaasi kumaba dhalina waad iska sheeganaysa iyo waniyaaxatu in laga dul baroorto cala almayit qofkii meydka ahaa ee dhintay marka xadiidku waxa uu tusinayaa labada arrimood ba inay xaaraan yihiin waayo labaduba waxay meelka dhac ku yihiin alimaan bilqadar ayay meelka dhacay ku yihiin oo qofkan inuu qofkani dhalo ama reer hebel inuu ka dhasho waa arrin ilaahay uu qadaray weyi oo isagu aanu haba yaraatee wax shaqaa ama camala aanu ku lahayn marka haddii lagu caayo waxay noqonaysaa qadarkii ilahay in meel lagaga dhacay wakadalika niyaaxa cala almayit waxay daliil u tahay manaa tasakut cala alqadar inuu qofkan ilaahay qadarkiisii uu ka cadhaysan yahay bay daliil u tahay markuu rasuulku leeyay humaa bihim kufrun labadan arrimood haddaanay wax kala raacin gaalnimo diinta lagaga baxay inaanay ahayn ahlulcilmigu waa isku waafaqsan yihiin oo labada khisladood ama labadan arrimood ayaa acmaasha gaalada iyo dhaqankooda xadiidka macnihiisu waa sida waa ka nawawila fi sharxi muslim wa fiiha aqwaalu asaxuha ana macnaahu huma min acmaali lkufaar wa akhlaaqi iljaahiliya haddii qofka muslimka ay kufrigu khisaal buu leeyay qaybo macaasi macaasidoo dhamina mid waloo adeegtaaba waa min khisaali lkufri wey aacaadka oo dhamina waa min khisaali s aliimaan markaa qofka muuminkaa khisaal kufri wax mida ah haddii laga helo dhexdiisa ode bimacnaa macaasidiya macnaheedu noqon maayo inuu gaaloobay mar haddaan arrintu kufriga gaalima aan ahayn markeeda hore ka gaalkaa haddii laga helo khitaaliimaan wax ka midana oo iimaanka laftiisii aan laga helinna dee muumin ku noqon maayo qofka muslimkaa caadaadkii iyo dhaqankii iyo macaasidii khisaalu kufriga ka ahayd ka mid ahayd haddii laga helo laakiin kufrigii uu ka maqan yahay dee gaaloobi mayo ka waxa weeyaan kaafirka haddii laga helo khisaaliimaan goboladii iimaanka wax ka mida ah, laakiin iimaanka laftiisa uu ka maqan yahay dee intaa muumin ku noqon maayo hadduu nin gaali iminka tusaale ahaan uu la yimaado dikri ilaahay uu xuso subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa lah wallahu akbar hada min khisaali iimaan muumin ku noqon maayo mar haddii iimaanka laftiisa uu maqan yahay markaa markuu rasuulku leeyay huma bihim kufrun macnaheedu waxa weeye waa laba khisladood bay ku sifoobeen oo kamid ah dhaqanka iyo caadada lagu yaqaano gaalada ee way gaaloobeen maha macnehedu wa kale sulayman alsheekh lakin laysa man qama bihi shucbat min shacab اlkufr yasiru kafira alkufr almuطlq xata taquma bihi xaqiiqat اlkufr qofka qayb ama kamida sifo kamida sifaat lkufaar ku sifooba inuu gaalooyo diinta uu ka baxayo maha ilaa xaqiiqadii kufriga laga heliyo kama anahu laysa man qaama bihi shucbat min shucab liimaani yasiru muumina xata yaquuma bihi aslu liimaan marka labadan dhaqan gaalada laga soo gaadho weyaan xadiidka macnihiisu waana kale sheekh ibnu cuthaymiin walaa yalzam min wujuudi khislatayn min alkufri fi lmuumin an yakuna kaafira kama la yalzam min wujuudi khslatayn fi lkafir min khisaal اliimaani kalxayaai wالshajaacati wاlkarami an yakuna mu'mina xadiidkan markaa waxaa laga qaadanaya labada arrimood inay xaaraan yihiin tawxiidka iyo iimaankana waxyaabaha dhaawaca inay ka mid yihiin niyaaxadana waxaa looga jeeda rafcu sawt bilbukaa cala almayit in dhawaaqa kor loo qaado iyadoo loo ooye qofkii dhintay oo qadarkaa markaa laga argagaxsan yahay oo loo cadhaysan yahay sabirkii waajibkaha uu meesha uu ka saaraya sideedabana ahlucilmigu waxay idhahdeen dadka markay musiibadu ku dhacdo afar martabadood bay dadku leeyihin martabada kood waa atasakhud waa ilaahay qadarkiisa inuu cadhoodo oo cadhadaasi qalbigiisa ay ku qunto amaba se carabkiisaba ay ka muuqato walaa shaka walaa rayb ana hadii macsiya waqad yuaddi ila alkufr darajada labaadna waa asabru weeye inuu addoonku uu sabro oo iyadoo qadarka ilaahay uu ku culus yahay oo xanuun uu dareemaayo inuu isxajiyo qalbiga iyo carabka toona aanuu qadarka ilaahay ka ictiraadin ama aanu uga cadhoon darajada saddexaadna waa arridaa oo alridaa waa ka sarraysaa iyadu asabru sida aynu tilmaanay wa an yakuuna alamraani cindahu sawaa waa in labada arrimood agtiisa ay isku mid noqdaan inuu faqri hayo kale u qani inuu noqdo inuu faqiir noqdo in isku mid ay ah, u noqoto darajada uu ka gaadhay sabirka faqriga ilahay uqadaray u ku sabray inuu bogsadiyo kale inay isugu mid noqoto waa darajat rida wey dadka cidda gaadhaana waa iska yar darajada afraadtaa kasii sarraysa waa darajatu shukri wey in musiibadii ilaahay uu uga mahadnaqo ilaahay buu uga mahadnaqaya oo sidee buu ilaahay uga mahadnaqaya subxaana wa tacaala maanaa musiibadani nican fara badan ayay wadataa ma min musiiba haaliba ilaa wa fiiha nicma ilaahay musiibadan iskama qadarna xikmad buu ka laha nican badan baa ku jira musiibadana ilahay bay ku baraysaa marka musiibada ay kugu dhacdo ilahay awoodiisa subxaana watacala sidaasi awgeed cubuudiya khaasa baa ka dhalayso mar allaama markay musiibada kugu dhacdo ayaa qalbigaada iyo carabkaaguba xagga ilaahay u jihaysanaya yani samaraadkeeda iyo fawaaiddeeda aanay kamid ahay musiibadu kibir jebin bay kuu tahay haddii nicamu inaad ku jiri lahayd waad kibri lahayd laakiin kibir jebin bay kuuta tasina waa nicmo kale wey wa kadalika musiibadu waa mid adiga lagugu maydhaayo oo lagugu xalaya dunuubta ayaa lagaaga dhaafaya waa ciqaabkii aakhireed daraa ayaa lagugu bedelaya ciqaabkan adduunyo oo shakilaan ka fudud sida axaadiis aynu ku arki doono qaala walahumaa waxa u sugan bukhaariyo muslim can ibni mascuudin ay ka wariyeen marfuucan laysa minaa naga midnaha buri rasuulko waa ka beri noqday man daraba alkhuduuda ka garaaca waxa weeyaan dhabannada markay musiibadu ay ku dhacdo oo khadka maxaa looga cabiray hadduu barida garaaco iyo hadduu beerka garaaco iyo hadduu dhabarka garaaco mar haddii ujeeddada u geenaysa ay tahay qadarka ilaahay oo uu ka cadhaysayo waa isku mid laakiin waxaa khadka looga cabiray waa haaliban dadku markay musiibadu ku dhacdo yacanaa wejigooda iyo dhabanadooda ayay garaacaan sa ogeed low daraba hayra alwajhi buu ihi sulaymaan alsheekh kasadri fakama low daraba alkhad hadduu garaaco meel aan wejiga in sida laabtoo kale dee inuu dhabanka garaacay ayuun bay la xukumtay fayadkhulu fii macnaa darbi alkhad id ilkulu jazacun munaafin lisabr fayaxrum waayo dhammaanteedba waxay daliil u tahay inaanu qofkani aanu sabrin waaya oo washaqa aljuyuuba qoorta maradiisa jeexa aljuyuub waa jamcu jayb oo halkaa qoortaa madaxa la geliyo marada markaad soo geshanaysid madaxaagu halku marada uu ka galo ayaa jayb la idhaahda ka wax lagu rito loogama jeedo maradii halkaa intuu qabto dilaaciyo ilaa halka hoose isku fura cadho qadarka ilaahay uu ka cadhiisay yaa ogeen iyo sabir la-aan laakiin haddii waxa weeyaan dee qofku dhabankiisa wax kale uu garaacayo si wax u xusuustoo kale sidaa yaro yidhi dhabanka uu yaro garaacay ama maradiisa uu jeexo qoortoo ku yaraatay awgeed dee xadiidka soo geli maayo afcaashan waxaa looga jeeda waa afcaal ay la socoto qofkani qadarka ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka cadhaysiy oo dacaa ku baaqa bidacwa aljaahiliya ku baaqa jaahiliyada yeedhmadeedii ku baaqa markaa rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim waa ka beri noqday markuu leeyahy laysa mina ey min ahli sunnatina wa ariiqatina wadadii rasuulka ma hayo weeye ee waajiba ahayd inuu maro oo kabiira min alkabaa'ir buu qofkaasi ku dul sugay oo qofka haddii rasuulku uu ka beri noqdo ama rasuulka la idhaha beri baad ka in aladiina faraquu diinahum wa kanuu shiica lasta minhum fii shay kuwa diintooda ku kala tegey ee shiic tawaa'if iyo axzaab noqday shaqo kuma lihid baa lahi nebi maxamedow maana kabiiray ku sugeen min alkabaa'ir rasuulku laysa mina hadduu dhaha qofkaasi kabiiru ku sugay saa xaafid ibnu xajar leeya macnuhuna ma aha walaysa almuraadu biikhraajihum can iddiin in diinta laga saarayo laleeya muslimba maaha maaha macnuhu laakiin lafdigaa adag waxaa loo isticmaalay dadka xumaanta noocaasee si looga eriyo waana usluub macruuf kuwa ah luqada carbeed oo ninku inankiisa wuxuu ku idhaahdaa arrin uu ka cadhoodo markuu inankiisu sameeyo lastu minka walasta minii macnaheedu maaha dee kumaan dhalin be garac baa timaha macno markuu inankiisa sidaa uu ku leeyahay macnuhu waxa weeyaan waar shaqaysku ma lihinoo nin waddadayda haya ma tihid weeye maqsuudku waa sidaa marka arrimaha noocaana inay xaaraan yihin oo kabaa'irta ay ka mid yihiin maadaama ay tusinayaan qofku qadarkii ilahay inaanu u sabrin ayaa xadiidka waxa weyaan aynu ka qaadanayna dacwa aljaahiliyana laba macno waa lagu fasiray nadbu lmeyit waa lagu fasiray oo qofkii dhintay in maxaasintiisii wanaagihiisii la tiriyo weliba lagu qayliyo sida rasuulku yihi sala allahu alay sl su hi abu umama ana rasuul llah lacana alkhaabishata wajhaha rasuulku wuxuu nacdalay gabadha wejigeeda xagxagata markay musiibatulmowt ay ku dhacdo wa shaaqata jaybaha iyo tamaradeeda jeexda iyo wadaaciyata bilweyli watubuur hoogeeyey ba-ayay tidhaahda waa nacdalay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ibnulqaymna macno ka ballaadhan buu ku fasiraya wuxuu leeyahay dacwa aljaahiliya waxaa soo gudagelaysa adducaa ila alqabaa'il walcasabiya lilisaan in qabaa'ilka iyo reerihii laysugu ysugu faano tollaa ayaa reer hebelay dacwa aljaahiliya wey iyadoo baatil markaasi la isugu yeedhanaayo wa mithlu tacasub lilmadaahibi waطawaa'if dacwa aljaahiliya waxaa ka mid a ah in loo tacasubo madaahibta iyo طawaa'ifta wاlmashaayikh mashaayikhda in loo kala tacasubo wa tafdiili bacdi calى bacdin fi lhawa wاlcasabiy iyo in culimada la kala fadilo iyadoon cadaalad lagu kala fadilahayna lagu kala fadilaayo hawe raacnimo iyo casabiyad iyo qabyaalad iyo xidbiyo iyo wax lamida wa kownu muntasiban ilayh yadcuu ilaa dalika wayuwaali caleyh wayucaadi wayazinu nnaasa bihi fakulu hada min dacwa aljaahiliya haduu taa'ifo ama sheekh u nisbe sheegto oo isaga un dadka ugu yeedhayo dadka xaq aan ugu yeedhayn oo isaga uu dadka ku xidhiirinayo ciddii waafaqda ciddii khilaaftana uu colaadinayo oo dadkaba isaga uu ku miisaamayo fakul hada min dacwa aljaahiliya buu yihi ibnu lqayim raximah llahu tacaala marka waxaa laga soo reebaya qofka marka musiibatulmowt ay dhacdo kelimaadka kooban walow korba ha u qaade ee naxariisi ay ka keento shafaqa uu naxariisanayo qofkaa dhintay in laga soo reebayana waxa u daliila markii nebi maxamed uu dhintay inantiisii faadimo waxay tidhi yaa abataah ajaaba rabban dacaah waa kelimaad kooban allah aabbahayo ilaahay u yeedhay buu ajiibay marka waa nuuc min annadbi laakina waa yasiir shafaqo iyo naxariis ka dhashay wakadalika abubakar rasuulkoo meyda markuu u yimi labada indhood dhexdooda uu ka dhunkaday wuxuu ihi waa nebiyaah waa khaliilaah waa safiyaah ayuu yihi <clears throat> wacan anasin ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yihi idaa araada allahu ilaahay hadduu la doono bicabdi addoonkiisa alkhayra khayr uu la doono cajala lahu waa u soo dedejiyaa bilcuquubati ciqaabkiibuu usoo dedejiyaa fi dunyaa addunyada intuu joogo adduunyadaa lagu ciqaabaa lagaga jaraa wa idaa araada hadduu la doono bicabdi addoonkiisa ashara shar hadduu la doonana amsaka canhu ilaahay waa ka haysta bidenbih ey bicuquubati dembi ciqaabkii dembigiisaasi uu ku kasbaday ilaahay waa ka haya xataa yuwaafiya bihi ilaa ilaahay isagoo dhammaystiran uu la kulmiyo yowma alqiyaama maalinta qiyaama tirmidi iyo ibnu maaja iyo aimo kale ayaa xadiidka wariyey waqad sacahu shaikhu alalbani lishawaahidi fi saxiix xadiidka kun iyo laba boqol iyo labaatan marka xadiidkani waxa uu tusinayaa masaa'ibta ku dhacaysa qofka bani aadamka ama xanuun ha noqoto ama faqri ama cadow lagu sallido inay ka mid tahay min mukafiraati dunuub waxyaabaha dembiga lagaga dhaafaya doon lakiin goormaa dembi lagaga dhaafaya ida sabara waxtasab oo haddii musiibadaasi uu ku sabro sabirkaana ilaahay ajar uu kaga doono xadiidku waxa uu tilmaamayaa masaa'ibtu dhinac marka laga eego waa shay fool xun oo xanuun kulul laakiin dhinac haddii laga eego sida horeba aynu u tilmaamnay sheekhulislaam ibnu taymiya raxima allahu tacaala uu meelaha qaarkood ku sheegay nicma ayaa ay ka tahay oo dee dembigii baa lagu dhaafaya oo sabirkii qofku darajadood aragteen uu ku gaadhayey ayay dadka ugu baaqisa sabab ay u tahy waxay keensanaysaa addoonku inuu ilaahay u dulloobo ilaahay u noqdo oo khaaliqa u jeesto makhluuqa uu ka jeesto marka masaalix cadiima ayaa ku sugan walaw kana rajulu min afjar الnaas fainahu la budda an yukafif allahu canhu cadaaba bimasaa'ibi saasuu ley shekh islam ibnu taymiya ninku haddii dadka ka ugu dembi badan ee ugu xun waxaa shakilaana ilahi subxana watacala masaa'ibta ku dhacaysa dembiga inuu kaga khafiifinayo falmasaa'ibu raxmat wa nicmat fi xaqi cumuumi اlkhalq masaa'ibtu waa raxmad waana nicmo khalqiga guud ahaan marka loo eego ila an yadkula saaxibaha bisababiha fi macaasi acdam mima kana qabla dalik ilaa addoonka inay musiibadu ku kalifto mooyaane macsiyoyo xumaan tii markii hore uu ku jiray kaba sii weyn de markaa nicmo umaaha xaqii waa niqma waa cadaab wey marka ilaahay addoonka hadduu khayr la doono cajala lahu lcuquubata fi dunya cuquubada waxaa looga jeeda dembigiisi in lagu qabto waxaana cuquubo loogu magacaabay leanno dembigay daba taallaa tacqubu demba cuquubada ayuu usoo dedejiyaabaa u khayr badan macnaheedu waa maxay maciqaab ciqaab baa khayrle inuu ilaahay cafiyo ayaa taa ka sii khayr badan laakiin ciqaabkoo adduunyada loogu soo dedejiyaa waxay khayr noqonaysaa marka la garab dhigo ciqaabka aakhiro siduu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam ina cadaaba adunya ahwanu min cadaabi alaakhira cadaabka adduunyo waa ka fududiye ka aakhiro marka in dembigii adduunyada lagaaga jaro adduunyada lagugu ciqaabo xanuun lagugu salido baqo lagugu salido faqri lagugu salido bisababi dunuubig iyo in intaa midnaan lagugu salidin addunyada intaad joogta dib lagugu dhigo aakhiro lagugu ciqaabo dee taa aakhira ayaa daran marka waa nisbi walaa cadaabu alaakhirati ashaddu wa abqa waa ka yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii addoonka ilaahay subxaana wa tacaala uu shar la doonana amsaka can ay taraka cuquubata ilaa inuu ciqaabo ayuu iska daayaa oo dib baa loogu dhigaa bimacnaa ciqaabkii ayaa dib loogu dhigaa sidaasi awgeed ba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa addoonka inaanay u fiicnayn weligiiba inuu ku jiro fii caafiyatin taama caafimaad qab barwaaqo nabadgelyo dhammaystiran waayo addoonka waxaa shakilaanaya inuu dambaabayo haddii kuwaasi uu waayi lahaana waxay noqon lahaayeen kuwa dembiga lagaga maydho haddii dee uu ku sabro dhibaatooyinka laakiin isagoo kolleyba dambaabaya addoonku hadduu haddana adduunyada mid ku nicmaysan inuu noqdo oo inaba dhib aan kula kulmahayn macnaheedu waxa weeye ciqaabkii wuxuu ku sugayaa aakhiro ciyaadan billah haddii aan ilaahay cashibkiisa aanu la kulmin nacam waa xadiidka markaa laga qaadanayaa masaa'ibta qofka muuminka ku dhacaysa ee uu ku sabraya ee ajar sabirka uu ku raadinaya waa calaama cala alkhayr daliilumaha qofkaasi inuu ilaahay uu ka fog yahay waxaa laga qaadanayaa qofku alkhawf min asixati daa'ima caafimaadka iyo caafiyada joogtada ah fi dunya calaama cala shar bay noqon karta waxaa laga qaadanayaa saas oo kale addoonku ilaahay naxariisiisa inuu rajeeyo oo ilaahay malo wanaagsan uu ka malaysto oo waxyaabo fara badanoo uu dhibsanayo uu ogaado inay khayr u yeelan karaan wacasa an takrahu shay-an huwa khayru lakum xanuunka waad dhibsanaysa iyo faqriga iyo masaa'ibta adduunyada joogta kugu dhacaysa lakin waxa laga yaaba inay khayr kuu tahay oo ciqaab adduunyo aada kaga baaqsatid qaala waqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi ina cidama aljaza abaalmarinta weynideedu maca cidami albalaa imtixaanka iyo musiibada weynideeday la jirtaa macanaa kulamaa caduma albalaau caduma aljaza mar kastoo balaayada iyo musiibada qofka ku dhacaysa ay weynaato abaalmarintu helayaana waa weynaanaysa wa allaha tacaala ilaahay sareeya ida axaba qowma qowm hadduu jeclaado ibtilaahum waa imtixaamaa faman radiya qofka raali noqda falahu ridaa raalli ahaanshaa ilaahay buu helayay waman sakita qofka qadarka ilaahay iyo imtixaanka u cadhoodana falahu saktu aw isuktu cadha ayaa u sugan xadiidka waxa wariyey nacam imam waxa weeyaan atirmidi kadalika qad akhrajahu imam الbukari raximah اllahu taعala fi صaxiixi waqad xasanahu sheikh اlalbani riwaayadan tirmidi fi صaxiix marka xadiidkani waxa uu tusinaya inay xaaraan tahay qofku qadarka ilaahay inuu ku raali noqon waayo xukumka ilaahay oo inuu sabraa ay waajib tahay sabirkaasina iimaanka uu ka mid yahay qofkana haddii la imtixaamo masaa'ib waaweyn lagu imtixaamo oo uu sabro in ajarkiisa uu badanayo walidalika buu uhi sheekh sulayman walama kana alambiyaau calayhim asalaam acdama annaasi jazaan kanuu ashadd annaasi balaan bambiyadu markay ahaayeen kuwa dadka abaalmarinta helayaan ay ugu weyntay waxay noqdeen kuwa ugu daran xagga imtixaanka adduunyada la mariyey si darajadoodu marka ilaahay uu ku imtixaamayo ilaahay ciqaabkaaga dhibkaaga waxba ku fali maayo ama dembi baa lagaaga rifayaa lagaaga hoobinaya ama darajaa kor lagugu qaadaya qaala nabiyu sala allahu alay wasalam markii la weydiiyey ayu naasi ashaddu balaan qaala alambiya uma alamsal faalamsal yubtala arajul calaa xasabi diini fain kana fi diinihi salban ishtadda balaa wain kana fi diinihi riqa ibtuliya calى qadri diini fama yabraxu اlbalaaءu biاlcabdi xatى yatrukahu yamshi calى اlardi wama calayhi khatiiئة waxaa markaa laga qaadanaya xadiidka waa tasliya lilmu'min laabqaboonji buu yahy qofka muuminka adduunyada ku imtixaama waxaa kaloo xadiidka loo qaadanaya ilahay cidna inaanu dulmiyin cidna ilahay inaanu iska ciqaabin waxa weyaan sabab la-aan iyo xikmad la-aan waxaa loo qaadanaya ilahay in loo sugo sifaatka ay ka mid tahay sifatu almaxaba iyo sifatu alrida waxaa laga qaadanaya ana aljazaa min jinsi alcamal ilahay xukunkiisa haddaad ku raalli noqoto ilahay baa kaa raali noqon haddaad u cadhootana ilaahay ayaa kuu cadhoon marba sidaad u shaqayso ayaa lagu abaalmarinaya wey fi masaa'il alula tafsiru aayati takaabun aayaddaas suura takaabun ku jirta tafsiirkeeda waman yumin billahi yahdi qalbahu wey athaaniyatu ana hada min aliimaani billah in lagu sabro qadarku iimaanka ilahay la rumeeyuu ka mid yihi athaalidatu altacnu fi lansaab fi nasab qofka nasabkiisa in lagu duriyo sida loo diiday iyo siday uga hor imanaysa alimaan bilqadar alraabicatu shiddat lwaciid waciidkii daraantiisa fiiman kii loogu goodiyey darab alkhuduud dhabanada garaaca ama jidka meel kaloo ka mid washaqa aljuyuub maryaha dilaaciya wadacaa ku dhawaaqa bidacwa aljaahiliya yeedhmadii jaahiliyadda lagu yaqaanay alkhaamisatu a calaamatu iraadat illaah ilaahay doonistiisa waxaa calaamadu ah bicabdi addoonkiisa ula doonay alkhayra khayr ula doonay waa calaamadu inuu imtixaamo deetana sabir uu waafajiyey iyo ixtisaab asaadisatu iraadat illaahi bihi shar doonista ilahay addoonka shar uu la doono iyo waxa calaamadu ah nacam asaabicatu calaamatu xibi illahi lilcabd ilaahay jacaylka addoonka uu jecel yahay calaamadiisa calaamadiisa waa maxay ilahay inuu imtixaamo athaaminatu taxriimu sukti ilahay qadarkiisa in loo cadhoodo xaaraantimeynta la xaaraantimeeyey ataasicatu tawaabi rida raalli ahaanshihii abaalmarinta laga helayo bilbalaa imtixaanka lagu sabro qaala baabun maa jaa wixii kusoo arooray fi riya istusnimadii marka riyaaga waxaa la yidhaahdaa waa maakuudun min alru'ya ayaa laga soo qaatay macnihiisuna waxa weeyaan almuraad bihi sule xaafid ibn xajar idhaaru lcibaadati liqasdi ru'yati nnaasi laha fayaxmaduuna saaxibaha oo qofku cibaadada inuu muujiyo isagoo qasdigiisu yahay dadku inay arkaan oo dadku ay ku amaanaan dabeed walaa shaka walaa rayb ana riyaa munaafin lilikhlaas riyaagu inuu ikhlaaski waajibkaa meesha ka saaraya shaki kuma jiro oo uu yahay noocun min ashirki saa awgeed baa kitaabu tawxiid ugu keenay ariya waa shirkun shirkun akbar buu mar noqda marna shirki asgara waxaanu kamid yahay sifaatka aadka u xunxun waa min sifaati lmunaafiqiin waida qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ila qaliila ya ayuha aladiina aamanuu laa tubطiluu sadaqaatikum bilmani wاlأda kaladii yunfiqu maalahu ri'aaءa annaas waxay marka ahlucilmi waaye ka hadlaan xukmu alcamal idaa khaalatahu riyaa camalkii muxuu xukumkiisu noqonayaa riyaagu uu raacay susnimadu ay raacday sidoo le imaamu sacdi raxima llah fi lqowli sadiid wakadalika sheekh bn cuthaymiin raximah llah fi lqowli lmufiid waa qaybsamaa riyaagaa camalka raacaya oo haddii waa soo ururinaynaaye qofka waxaa camalka ku kalifay marka horeba hadduu yahay dadku see u arkaan ay u ammaanaan oo qasdiga noocaasiina uu mustamir noqdo ilaa camalkaasi uu dhammaanayo facamaluhu xaabit camalkiisaasi waa mid buray wahuwa shirkun asqara buri sheekhu wa an yatadaraca bihi ashirka alaakbar waxaa kaloo laga baqanaya shirkulakbar ba qofka inuu gaadhsiiyo haddii qofka camalka waxa ku xambaaray ay tahay iraadata wajhi illah ilaahay daraaddii buu utukanaya tusaalahaan ama qur-aanka u akriya maca iraadati mura'aati innaas taasina way raacda dadka laftoodana inay arkaano yaro ammaanaana waa jeceliye labadaba waa isku doonayeen ta ilaaha iyo ta dadka labadaba waa isku doonayeen oo riyaagii aanu ka hadhin nusuusta daahirkeedu wuxuu tusinaya camalkaasi inuu buray waayo waa camal ilaah cid kale u ka dhexaysiiyey fii aslihi marka la eego haddii qofka camalka waxa ku xambaaray uu yahay inuu ilaahay wejigiisa uu doonayo waxda laakiin camalkii siduu u waday ayaa waxaa qalbigiisa kusoo duulay alriyaa hadduu iska difaaco khaatirkaa shaydaanigaah oo ikhlaaskii uu ku dadaalo dhibi mayso haddii waxa weyaan halkaa uu ka sii wadana haddii camalkaasuu yahay camal aan kala go'i karin dee riyaagaasi camalkaasoo dhan waa burinaya haddii camal kala go-i karana intii dhexdiisa uu dhacay buu burinaya intii kalena waxa weeyaan waa ka badbaadaysa wariyaau aafatun cadiima wayaxtaaj ilaa cilaajin shadiid riyaagu waa aafaad u daran bu uhi sacdi dawa adagna waa u baahan yahi tamriin nafsi cala alikhlaas mujaahadatiha fi mudaafacati khawaatir riyaa nafta waa in lagu tababaro ikhlaaska oo lagula jihaado inay iska difaacdo riyaaga iyo iyo ujeedooyinka dhib kale alisticaana billah cala dafca lacala allaha ah, yukhlisu iimaan alcabdi wayuxaqiq tawxiidahu waxyaabaha dabariyaaga aan kamid ahayn baa jiro xaafid ibnu xajar fatxiga uu ku sheegay mujaladka saddexaad shan boqol iyo sagaal iyo afartan waxyaabaha riyaha kamid a ah waxaa kamid a ah cadowga haddii awood loo muujiyo awood aanad lahayn ba haddaad cadowga dhoola tusaad samayso aad umuujiso taasi riyaha ka mid maaha waa tii rasuulku sala allahu alayh wasalam saxaabada waa amray inay gucleeyaan si ay gaaladu ugu arkaan niman xooggan inay yihiin oo wax iska celin kara wakadalika riyaaga waxaan ka mid ahayn inaad camalkaaga aada wanaajiso isagoo ilaahay daraaddii kaa ah si cid aad qadarinaysa ay ugu faraxdo qur-aan baad akrinaysaa tusaalahaan taraawiixaad dadka tukinaysa ama qiyaam lleil qur-aankii sawd fiican ku akriyaysa oo si fiican aada u ilaalinaysa ad usoo xifdiyeysa ilaahay daraaddii bay kaata maca dalika waxaad doonaysaa an turiixa almusaliin dadkan aad tukinaysana inaad u raaxayso oo ay khushuucaan oo iimaaniyaga laftooda ay ka kororsadaan oo qiraa'ada ay ku farxaan qalbigooda uu ku xasilo taasi riyaam ah kadalika macalinkaaga markaa casharka aad uga baxaysa aa waa macalinkiibaa baa isugaaya casharka si fiican aan u qaybo xil aan iska saaro sawdkaan qurxiyo macalinkaygu si ugu farxo hada laysa min ariya daliillo waa leeday rasuulku caleyh afdal salaati watasliim waa kii abu muuse ku yidhi haddaad arki lahayd xalay anoo qiraa'adaada dhegaysanaya muxuu ku yihi إني inii law calimtu bimakaanika laxabartu laka taxbiiran haddaan ogaan lahaa inaad i ag joogto ad i dhegaysanayso si fiican baan u akri laha ku qurxin manaa si aan kaaga farxiyo qalbiga rasuulka suruur iyo farxadaan u geliyo ayuu ujeedaa marka adilada kusoo aroortay dam waa fara badantay wa qawli llahi tacaala qul waxaa tila inamaa ana anigu waxaan ahay basharun baan ahay mitlukum idinkoo kalaa oo qofku cidda uu ka soo jeedo derajo kuma helo ee waxaa derajada lagu helaa waa iimaanka iyo camalka saalixa yuuxaa ilaya waxay la waxyooday anamaa ilaahukum macbuudkiina xaqi ilaahun waaxidun mid qura inuu yahay faman kaana yarjuu liqaaa rabbih qofka ilaahay la kulankiisa rajaynaya liqaagii khaaskaa baa looga jeeda oo kulan uu ku farxo ilahay inuu la kulmo ka rajaynaya faman kana yarjuu liqaaa rabbih falyacmal camala saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbi axada camal saalixa ha oo waafaqsan shariicada islamarkaana shirkiga ha iska ilaaliyo ayaddu waxay tusinaysaa basharnimada rasuulka inuu bashar ahaa rasuulka sala allahu alay wasalam iyo dadka suwarkooda qaabkooda iyo xoolahooda inaanu ilaahay eegahayn ilahay oo eegaya qalbigooda iyo camalkooda wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa ilaa man aamana wacamila saalixa baa ka yihi ilahay xoolihiina iyo iyo caruurtiinu toona ilahay idin dhaweyn mayso ilahay waxaa loogu dhawaadaa iimaan iyo camal saalixa in allaha laa yanduru ilaa suwarikum waamwaalikum walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum shaahidka xadiidka ku jira waxa weeye aayadda ku jira cafwan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada qofkuna hadduu riyaa sameeyo waxaa shakilaana cibaadadii inuu ka dhaxaysiiyey ilaahay subxaana watacaala iyo cid kale waxyaaba markaa riyaa ka dawadaana inuu kamid yahay qofku inuu liqaa allahi xusuusto kulanka ilahi subxana watacaala uu la kulmayo wa can abi hurayra radia allahu canhu marfuuca qaala allahu tacala ilahay wuxu uhi wa xadiid lqudsi waa hadalki ilahay lafdan wa macnan xadiid lqudsigu ilahay baa yidhiba dee hadalkan laftiisa xuruuftan ilahay baa ku hadlay iska ilaali inaad tidhaahdo xuruuftan ilaahay kuma hadlay macnaheedu unbu ilahay leeyi waa khata waadixa weeye o daahirka xadiid lqudsiga khilaafka ana anigu akna shurakaa kuwa wax wadaaga ama wax la wadaajiyo ka ugu kaaftoon badan baani cani shirki shirkiga oo cid wax laga dhaxaysiiyo ka waxaa cid kale laga dhaxaysiiyey hani ka ah ee kaaftoon ka ah ayaan anigu ahay buhi ilahi subxana wa tacala man camila qofka sameeya camalan sharaka fiihi uu shariik yeelay dhexdiisa maciila jirkayga hayri cid aan aniga ahayn taraktuhu wa shirka isaga iyo waxaa cid kale u naga dhexaysiyeba waa ka tegayaa buhi ilahay rawahu muslim macna ka aba ku abaalmarin maayo marka riyaaga waxaa la idhaahdaa yani shirkul asqarkay ku daraan culimadu laakiin waa yasiirkiisu waa inuu qofku camalka ilahay daraaddii u sameeyo u yaro qurxiyo si loo arko qofka kuna fara badnayn lakiin riyahu qofka haddii uu ku farabato ama aslu camalba uu usamaynayo dadku si ay u ammaanaan shirki akbar wey sa ogeed baa ibn lqayim adaarij saalikiinka shirkulaskarka markii uu tusaaleynaya wuxuu yihi ka yasiiri riya ka yasiir ariya riyaaga intiisa yar waxa xadiidka markaa laga qaadanaya camalka ilaah cid kale qofka uu ka dhaxaysiyo inuu camal baadila camalka riyaa dhexdiisa uu ku sameeyo ayaana acmaasha noocaasiyo kamida qofka ilahay inaanu ka ahayn shirkiga foolxumadiisu xadiidkuu tusinaya qofka shay shirkiga ilaahay ugu dhowaada ilahay ka aqbali maayo subxaana watacaala kana yeeli mal wacan abi saciidin marfuucan alaa ukhbirukum waarama idin sheegaa bima shay huwa isagu akhwafu calaykum laydinka baqa badan yahay cindii agtayda min almasiixi dajaal shay aan idinka baqaayo masiixu dajaal sidaan idinka baqaayo si ka daran ma idin sheegaa uhi rasuulku sal alay slam waxaa laga qaadanaya naxariista iyo shafaqada rasuulku ummadiisa uu hayey iyo shay kasta oo dhibayaba rasuulku sala allah alay wasalam inuu ummaddiisa waxa weeyaan uga digey uga caddeeyey waxaa laga qaadanaya cilmiga in lagu soo saaro calaa hay-ati su-aal qaaluu waxay idhaahdeen balaa haa rasuulka ilaahayow noo sheeg taana waxaa laga qaadanaya saxaabadu cilmiga iyo khayrka sidii ay u jeclaayeen maanta waxaa laga yaabaa dadka qaarkood haddii aad ku tidhaahdo war arrin aan kaaga baqaya ma kuu sheega inuu ku idhaahdo aniga yaa i kaa dire ku yidhi aniga waxiiga baqa aniga aad aflagaada ila timi soo maaha ood leeda maanta shirki baan kaaga baqaya qofka haddii la idhahdo ruuxaasaan kaaga baqaya hebel aan kaaga naseexaynaya waa inuu aqbalu aqbaluda balaa bisadrin raxbin waa inuu ku qaabilo wey qaala wuxuu idhi ashirku lkhafiy waa shirkiga qarsoon dadka badankoodu aanay dareemin shirki khafiya maxaa loogu magacaabay lanna qofku camalkii wuxuu u muujinaya inuu ilaahay daraadiiye nin allaha ku tukanaya inuu ilahay u tukanayo ma de adigu aad u maray marka dushiisa adeegto laakiin haddii baadikiisa iyo gudihiisa loo dhaaldhaco ilaahay daraadii maaha shirki baa meesha ku qarsoonaan kuu muuqan yaquumu rajulu ninku wuu istaagayaa fa yusallii waa tukanayaa fayuzayinu waa qurxinayaa salaatahu salaadiisii lima yara wuxuu arka awgeedo min nadari rajulin nin eegaaya ah suu salaadda ugu jiro ilaahay daraaddii u tukanaayey ayuunbuu arkayaa nin halkaa ka soo eegaya unba ilqoodha ka arkaya walahi hebel baa kusoo eegaya qurxi salaada ha ku ammaaneen yani nin tukanayaa lasoo agmarayo markaasa waxaa la yidhi al hore ninku salaad fiicana ah. suu intuu saa usoo eegay baa wuxuu yihi wamaca dalika ana ana saa'im ku darso weli waan soomanahay salaada quruxdeeduna eegire weli waan soomanahay yani riyaaga ayaa tusaale cad waxa weyaan ay u tahay rawahu axmed xadiidka sanadkiisu waa xasan saxiixu ljaamic ah ayaa sheekhu lalbani ku tilmaamay sanadkiisu inuu yahay xasan masiixu dajaal fitnadiis iyo dhibkeeda waa garanaynaa haddana rasuulku wuxuu yihi masiixu dajaal intan idinka baqayo iyo shirkulasqarka ama shirkulkhafiya oo riyaaga intaan idinka baqayo waxaa daran intaan idinka baqaayo shirkiga yar riyaaga istusnimada wayo masiixu dajaal dadka badankooda waa ku baraarugsan yihiin laakiin riyaaga laguma baraarugsana dad badan iyagoo riyaaga uu ku dhaco iyo haddana khaflad ay kaga sugan yihin oo waxa weyaan ogeyn dawadiisana waxaa ka mida ilaahay weynadiisa inaad qalbigaaga geliso makhluuqaadku aanay kula weynaan qof aakhiro xusuusanoo aakhiro u shaqaysanayo inaad noqoto ibnu laakhira oo ibnu dunya aanad noqon fiihi masaa'il alula tafsiru aayati lkaaf suurat lkaaf aayadda ku jirta tafsiirkeeda faman kana yarju liqa'a rabbi athaani alamru alcabiim arrinkii weynaa waa fii raddi alcamali saalix camalkii saalixa inuu ilaahay radinayo aanu aqbalahayn idaa dakhalahu hadduu galo shay un shay ligayr illah ilahay cid aan hayn loo sameeyey taragta shirka wa ka yidhi ilaahay athaalita dikru sabab sababtii sheegisteeda almuujib lidalika taa waajibsay ee keensato ilaahay mu odran waa bal baaqiguuni siiya cid kale wixii aad ka siinaysaan ka siiyo waayo qofka baahan baa sidaa yidhaahda laakiin ilaahay inuu yidhaha camalkadaniyo cid kale naga dhexaysiiseen dooni maayo aqbali maayo sababta keensatay waa maxay huwa kamaalu lghina ilaahay haninimadiisa dhamaystira ana aghna shurakaaya can ishirki waanu uma baahnay ilahay subxana watacala araabica ana min alasbaab asbaabta waxaa ka mid a anahu khayru shurakaa kuwa wax laga dhaxaysiiyo ka u khayr badan weeyaan ilaahay subxana watacaala alkhamisu khawfu nabiyi sala allahu alay wasalam nebigu baqaha uga baqaya cala asxaabihi saxaabadiisa min alriya maxaad markaa cid kale aada u malaynaysa cid kale maxaad u malaynaysa asaadisatu anahu fasara dalik wuxuu rasuulku ku fasiray riyaaga biana almara qofki yusali lilah ilahay daraaddii inuu tukado calى rasuuli illah wعalى alihi وصaxbih wman اhtadى bhadihi ilى ywm اdin qala almualifu raximah اllah bab min ashirki shirkiga waxaa kamida iraadat اlinsaan qofku inuu la doono ama uu la jeedo bicamalihi camalkiisa addunya camalkiisa inuu